inta wacan wanaagsan dhegaystayaal idil haantiinba meel walba aad joogtaan halkan waa radio kulmiye kuna soo dhowaada barnaamijka ogaal markale ismaqal wanaagsan waa subax khamiisa taariikhduna ku beegan taha labiyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sanada qodobada barnaamijka ogalaad maqli doontaan intuu hawada ku jira hadduu eebeedmana waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada ah oo ka soo baxaya xaaladda deegaanka ciidciidka jimbilow wararkii ugu dambeeyey ayaad maqli doontaan lixdan iyo sagaal sano guuradii kasoo wareegtay markii la asaasay calanka soomaaliya warbixin ayaan idinkaga haynaa akhbaaraadka qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah waxaa sii kordhaya tirada dad ku dhintay shil tareen oo ka dhacay gudaha dalkaasi indiya iyo ku dhowaad afar qof oo ku waxyeelooba diyaarad ku burburtay gudaha dalka ruushka qodobadaasi qodobadii kale nagu soo kordha iyo xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka ogaal ayaad maqli doontaan u diyaargarooba dhageysiga ogaal maxamed daafur oo ahayd barnaamijka ogaal <clears throat> waxaadna naga dhegaysanaysaa mawjada dherarkeedu yahay ever megahartis war raadiyaha magicii oo magaciisa maxaa ka rabtaa mawjad wanaagsan buu degay muxuu kaga duwan yahay mawjadaha kale siddeed siddeedu gee waa lix iyo tobane lix iyo toban halka iyo lixdana isku gee toddobo <clears throat> toddobada maalmood bay dhegaysuu ku leeyahay kulmiyuu u yahay knn e waa tahay mar kale ismaqal haboon aynu ku bilownay lixdan sagaal sano guuradii kasoo wareegtay markii la aasaasay calanka soomaaliya ayay ku beegan tahay maanta labiyo tobanka oktoobar kun ayay ahayd markii calanka soomaaliya la isku raacay islamarkaanana shaqadiisa la aasaasay hadaba warbixin amuurtaas ku saabsan ayaa idii maanta oo ah labiyo tobanka oktoobar waxay ku beegan tahay sanad guuradii lixdan sagaalaad ee kasoo wareegtay maalintii ugu horeysay ee la isku raacay soo bandhigista nashqadda calanka soomaaliyeed oo uu hal abuurkeeda lahaa allaha u naxariistay maxamed cawaala liibaan xuska labiyo tobanka oktoobar waa maalin qaran oo ku weyn qulubta shacbiga soomaaliyeed islamarkaana ka turjumaysa dadaalkii loo soo galay lahaanshiyaha calanka soomaaliyeed oo ku yimid rabitaanka dad in muddo ah ku hoos noolaa gumaysihii shisheeye markii la soo bandhigay calanka ururka s y l dood dheer kadib waxaa la isku waafaqay mucaarad iyo muxaafid in la qaato calanka uu soo bandhigay maxamed cawaala liibaan hindisaha nashqadda calankan maxamed cawaala liibaan ayaa sharaxaya sidii ay ugu suurta gashay inay soo bandhigaan calan ay wada yeelato ummadda soomaaliyeed shirkaba waxaa la yidhi waa in calankii la soo hindisaa waa la waqti baa nala siiyey waqtigaas kadib qolo walbayba waxaa laydinkaa united nation baa soo dirtay adeeg waxay yidhaahdeen waa kan lagu joogay soomaaliya waa in calankii ay isku raacaan oo ay gartaan saasaa naloo sheegay annagii baa marka nala yidhi keena calan annaga calankii anugu aan keenay wuxuu ahaa calan anugu aan nina ila lahayn taas waa caddaynahayaa maxay inuu shakigu ka baxo ama dad ii hindisay ama rag igala mashaawooday ama anugu wax ii qarsoon baana waxaa jiray maalintii berioo kale la fariisanahayay matalan inaan anigu central committee baan ka mid ah comitada central dalaleega inaan e, u aan idhi calankaasaan wataa anigu waa aniga hadda shaqaalaha lama fadhiisto leegada meel gooniyahan fadhiistaayo leegadan inta barotadiin balaayo oo dhan hoose ilxun baa lagu fiiriya waayahay baa liyi allah kugu barakay calanku saasaan anigu meesha haddii wax badan la hadlahayo laga munaaqashada intaan hadalkii la bilaabin taas aan ka soo dhaafay yaan waxaan idhi oo la yidhi meeshaan maanta waxaa laga hadlahayaa ninkii jermanka marku furay calankii wadankan calan u ahaan laha waxaana goynaya nimankiina halkaan fadhiyo senator shiicig laydi yidhaahdo consilia territorial wadanka marka mucaabtiisi ah saas daraaddeed baa maanta shirkan waxaanu ku furaynaa calankii daraaddeed intaas markuu yidhi oo calamo badan la keenay anigu ma hadlin waa u dambeeya nin waxaan idhi mister jerman anigu waxaan rabaa ninka ra-iiska meesha ka ah waxay xisbiga jira dab wato halkan iswa elisa hase ahaatee nimankan waxaan kama ay hadli karaan carab wixii kale oo la keeno laabaas maadaama u dhalan dalka heesayaal ninka may adugu igalama hadli kardhid baana waxaa igala hadli karaa counsilka waa ay joogaan soomaalidii weeye waxaan rabaa wood in la iigeliya wood baa la iigeliya majority waan ka aad iyo aad baa soomaalida ugu farxad hadalka intii aan soomaali ahayn meesha ka baxday soomaali khaasa macajeer maankii noo joogan waxaan idhi nin soomaali aan ka dhiganayna waxay la tahay gudnimada iyo wadankaaga ha lagu xukumo qaraarka ay leedahay annaga aan og waxay ay tahay hase ahaatee waa u dhalasha oo ninku mar hadduu wadaninimo gasho khaas hadduu dhallinyaro yahay waxaad moodaa gees inuusan dhimanayn inuusan gaajoonayn inuusan baqayn waxaan ba anigu ogaaday baqdintu ninka siniga wixii soddonka ka dambeeya gashaa wixii ka horeeya waxaad moodaa inuu gees iska yahay naftuhora ah tani waxay ila tahay inaan wadanka nin kasta fardi kasta meesha kaga haboon waajib bay ku taha sida faraaisha ilaahay nagu leeyahay xubul wadan ma aha wax saaran halgan dheer kadib ummadda soomaaliyeed waxay ku guulaysatay oona suurto gashay inay yeelato calan aad u qurux badan kaasoo ka turjumaya jiritaanka iyo himilada ummadeed oo ah in la helo soomaali midaysan calanka qaranka soomaaliyeed oo maanta lixdan sagaal sano jirsaday wuxuu ku yimid halgan adag oo ay hoggaanka u hayeen dhallinyaradii soomaaliyeed ee xisbigii israa'el kuwaas oo loolan qaraar la galay gumaystihii isu soo bahaystay ummadda soomaaliyeed maxamed cawaala liibaan hindisihii nashqadda calanka ayaa mar kale inoo sharaxaya calanka midabkiisa iyo xidigta dhexda kaga taalba waxay u taagan yihiin innagu haddaynu soomaalinahay guud ahaan isku mid baynuna haase shan gabal la qaybiyey anugu ma aynan qaybin laakiin ay qaybsadeen nimankii isticmaalka yaa jiro mid waxaa faransa mid xaggaan iyo somalilan mid wuxuu jira xaggan iyo ogaadeen iyo mid xagga jiraan koonfurkaan iyo n f d iyo tanoo talyaaniga xukumay inagu weynu isaguna haddaynu leegannahay haddaynu soomaali nahay waxaynu nahay shantaas gobol noloshada ulo ogay dadka afartii adinimadaxika ay tahay shantaan xidigtu waa soomaali guud ahaan shantaan geesna waa shanta golol oo ay soomaalidu tahay cadaanku waa nabadgeli wixii cad khayr baa loo nigeystaa gabayo iyo mahmahayaa ku jira cadaanku waa nabad wadan nabadeed inuu ahaadibarwa buluuggaan ay ku dhixi jirto haddii waa adogtiino dhowr kun oo waxaynu leenahay badal ku wareegsan iyo buuraba intoo soomaali waxaa la yidhaahdaa weli waa cagaaranta saaranmaanijaad malihi inagoo dhan micnaheenii wuxuu ku dhanyahay shantaas gees iyo xidigtaas cada buniga ku dhex jirto midna male xisbi malaha aniga igu khaata anagii sohinisa labiyo tobankii oktoobar ee sanadkii kun sagaal boqol konton iyo afartii waa maalin xusuus leh oo lasoo bandhigay calanka buluugga ah ee xambaarsan sharafta ummadda waxaana ka dhadhansan karnaa midhaha baxay ee ku jira heesta qoloba calankeedu waa cayn lixiyo labaatankii juun kun sagaal boqol iyo lixdankii waa markii ugu horreysay ee calanka halganka dheer loo soo maray laga taagay fagaaraha xorriyadda ee magaalada hargeysa kadib markii gobollada waqooyi ay ka xoroobeen gumaysihii ingiriiska afar maalmood kadib kowdii luuliyo kun sagaal boqol iyo lixdankii waxa iyana ka xoroobay gumaystihii talyaaniga koonfurta dalka isla markaana waxaa israacay labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur waxaana halkaasi ka dhashay jamhuuriyadda soomaaliya calanku waa astaanta lagu garto dal walba dhulka soomaalidu degto ayaa si weyn loogu xusayaa maalinta calanka ah oo ku beegan maanta oo kale labiyo tobanka oktoobar wali waxaad dhegaysanaysaan qaybaha hore barnaamijka ogaal warar dheeraada ah ayaa laga helayaa deegaanka ciidciidka ee hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ku go xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa maalmihi lasoo dhaafayba halkaas abaabul iyo dhaqdhaqaaq ka waday iyadoo maalintii shalay ugu dambeysay halkaasi uu ku dhex dagaal xoogan al-shabaab iyo ciidamada dowladda hadaba mid ka mid ah dadka deegaanka ee ku sugan ciidciidka ayaa markaasi ka wareysanay xaaladda guud iyo sida markaa jawigu uu yahay waa mahadsan tahay raadiyo kulmiye howlgaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay afar iyo labaatanka saac aynu kasoo gudubnay ilaa iyo haatan ka socda oo aan hadka soo dhignayo eh, runtii aan muuqaalo ka soo duubnay eh, keymihii qaarkood dib ayaan uga riixnay inkastoo meelo kamid ah oo yaryari weli ay ku sugan yihiin in yar oo dib uga soo baxday oo baadiidkii iyo wax la soo baxay mooyaane ciidamada dhammaantood waxay ku sugan yihiin keyntaas gudahooda iyo daafahooda adeero hadda wax dhibaato wasaa-ida oo aan nimankaas ay eh, qabaan ma ahan iyo kolley awooday nimankaas leeyihiin laabtihiin waxa weeye eh, agaasin xumo ciidan iyo sidoo kale eh, istaraatiijiyad la-aan sida daraadii taasaa keentay inay wakti badan oo howlgalkaas u qaato laakiin ilaah idankiisada waxaan rajaynaynaa inaan soo gabagabayno waktiyo dhow oo hadda markii aan ilaa iyo saddex habeen aan kula hoyanayna kaynta oqey inta ugu badan ba aan ka saarnay intii aan kasoo saarnay oo aan soo habeyn hadda waxaa ku jira kadarabilo oo haaqaya juqda ayaan juqdaba baabi'inaynaa inta yaroo ay ku sugan yihiin maahana inta kale baalayaal baa ku jira oo geedaha runtii khasaare badan oo xaggooda ah dhimashana runtii intaan aragnay ilaa iyo shan ayaan aragnay dhaawacna kolley meeshii intaas ku dhumata dhaawac waa jiraa laakiin intaas baa dhaawaca ma dhihi karno maya maya ma weydiisan eh, runtii dowladda soomaaliyeed kolley deegaankan ay ka war leedahay inuu cada ku jiriyo oo muddo badan howlgal ka socday ogsugan tahay runtii daabaan wax u weydiina ma jirto eh, dalka iyadaa mas-uulka ah waxay looga baahan yahay iyadaa marka eh, hadii ciidamadooda ay ay ku aadaan ayadaa garanaysa hadaysan ku aadin oo kolley anunkuna kolley waan taageeraynaaye eh, ayadaa og marka sidaa daraadeed anunku waxaan isleenahayba marba hadii taageeradii eh, eh, cirka ah ee qaybtii diyaaradahaasba haddaan la arkayn anunku diyaarada ma baahnayn waxaan u baahannahay runtii gar milatary iyo istaraatiijiyad ananka ayaana ku aadna nimankaas oo ka saari karna qaybka marka waxay u baahan yihiin runtii xagga zaanad iyo wax walba inkastoo dawladda haddana ay baahso dowlada gacmahooda waa kasoo baxaan ee laakiin ciidanka deegaanka soo gaarsiinayay ayaa runtii meelo fara badan kula soo daahaya sidaa daraadeed dowlada hadee waxyaabahaas runtii soo turxaan bixiso ananku runtii hadii naloo qabto maalmo kooban waxay nala tahay inaan kaga saari karna cadawga sababtoo ah deegaanka anankaa u dhalanay kaa joogna runtii dariiq walbana anankaa garanayna waana ka saari karnaa laakiin hadii meeshii diyaarad saraakiishii ay la soo hadashay ay leedahay markii aan gudadkii dib uga saarno ee marka laga soo naqdo waa aragnaa anankaa duqeynayna anankaa ka shaqaysanayna ciidanka idinkaga garaafoowana dib uga soo baxaano markaan dib uga soo baxnana kolley wax howlgala ama duqeyna meeshaas aysan ka dhacaynin markii ay kusoo laabtaan miinooyinkooda taftaan xabaar ay nastaan dibha loogu noqdo halala dagaalo la leeyahay runtii waa waxay noola ekaata qandaraas laakiin waa isku tashanayna marka dadku dad dad cod cod ka tabaryar ma jirto beel beel ka tabaryarna ma jirto marka iyadoo beedil iskaaga cawgi iska dhicisay runtii adigon ka tabaryarayn oon ka tayo eh, yarayn in dhexdaada uu soo marmaro dad shaarkii runtii dawladeed watana ay meesha ku taagan yihiin aysan heegan waayn inay kugu shaqeeyaanoo ay cadowga qabtaan ayaan daradeeda ayay leedahay dadka dowladda soomaaliyed waxaan ugu baaqa on ka codsanaynaa eh, aniga ku hadlaaya afka ciidanka deegaanka beesha awaar gaabane eh, in si deg dega ah dowladda soomaaliyeed ay wax uga qabato arrintaas aninkuna hadii ay tahay deegaanada aan degannahay ragtaa intaan uga jihaysannaha soomaaliya ee qaybta qoraxsan ilaa xuduudka kenya diyaar ayaan u nahay soomaaliyeed inaan garab siino deegaanka ciidciidka jimbilow waxaa maalmihii lasoo dhaafayba halkaasi eh, isaga soo horjeeday al-shabaabka halkaa ku dhuumaaleysanaya sidoo kale ciidamada dowladda iyadoo dowladda soomaaliya dhowaan ay sheegtayba in maantadanba oo howlgalka socdo dhulkan oo inta badan howd ah ayayna marka waxa ay dowladdu xooga saareysaa sidii oga saari lahayd al-shabaab weli waxaad dhegeysanaysaan ogaal waa tahay dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka ogaal ayaad dhegeysanaysaane eh? madaxa howlgalka admis ayaa ku baaqay taageero caalami ah oo la lasiiyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo dhowr furin oo kala duwan oo dalka ah kula dagaalamaya kooxda al-shabaab maxamed alamin seef ayaa sheegay in ciidamada soomaaliya aysan u baahnayn keliya tababar balse ay u baahan yihiin qalab xirfado ay helaan saraakiisha iyo in laga qaado xayiraada hubka sida markaasi dalku uu soo iibsan karo hub v o e da ayuu wareysi siiyey waxa uu markaasi ku sheegay in soomaaliya ay leedahay ciidan daayir ayna beesha caalamka mas-uuliyad ka saaran tahay in ay ku taageeraan hub rasaas iyo aqoon xirfadeed intaba waad aragtay waxaa ka dhacay isra arinta arrinta u dhexeysa xamaas iyo israael degdeg ayay saaxiibadooda mareykanka ay ugu gurmadeen iyagoo taageero hub u fidinaya marka ay noqoto hub iyo rasaas ayuu yidhi isagoo soo xiganaya dagaalka israa'iil iyo xamaas kaas oo dhaliyey in mareykanku uu maalmo gudahood u diro markaa gargaar militari oo deg deg ah waxaan u maleynaynaa in soomaaliya ay hadda la tacaalayaan cunaqabataynta inay tahay in laga qaado xayiraadda seef waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dalalka ciidamada usoo diray soomaaliya ay ogolaadeen in ciidamada soomaaliya ay ugu deeqi doonaan qalab baabuur iyo qoryo marka ay dalka ka baxayaan bisha diseembar ee sanada laba waxa uu xaqiijiyey in golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika uu ansixiyey codsiga soomaaliya ee ahaa in muddo saddex bil ah la hakiyo bixitaanka saddex kun oo askari oo nabad ilaaliyaal ah si rasmi ah ayaana dib loogu dhigay saddex bilood mar la weydiiyey haddii dowladda soomaaliya ay yareynayso xadiga la wareegista mas-uuliyadda amniga iyo dagaalka al-shabaab seef wax uu sheegay inuu jiro rabitaan siyaasadeed oo soomaaliya ah. mas-uuliyadda amniga ay ugala wareegaysaa atmis waxaa ugu muhiimsan waa rabitaan siyaasadeed ayuu yidhi rabitaanka siyaasadeed waa wax dhici kara mar walba soomaalidana ma doonayaan in weligood la caawiyo waxay doonayaan inay qaataan milkiyadda aad ayayna u dadaalayaan sargaal sare oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo dhoweeyey hakinta bixitaanka ciidamada admis wuxuuna kalsooni ka muujiyey marka in dowladda ay bilaha soo socda heli doonto ciidamo ku filan oo ay kula wareegto mas-uuliyadda dalka kamaal daahir guutaali oo ah la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa sheegay in dowladda ay tababartay sagaal kun oo askari tan iyo markii ay xafiiska la wareegeen mey laba kun ayna saddex kun oo dheeri ah ay ku tababararayaan dalka eritrea waxa uu sheegay in ay weli ciidamo dheeraad ah lagu tababarayo dibadda sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda ay ku kalsoon tahay in ciidamada soomaaliyeed ay la wareegi doonaan mas-uuliyadda kadib hakadka sagaashanka maalmood ah iyo bixitaanka xiga ee juun laba oo dalka ay ka tegi doonaan shan kun oo askari oo ka tirsan howlgalka admis waa arrin aan si dhab ah u qaadanayno haddana waa mas-uuliyadeenna inaan buuxino firaaqa ayuu yidhi sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada soomaaliya ay dhabarka u riteen laba shaqo oo kale ah la dagaalanka al-shabaab iyo qabsashada dhul ballaaran halkaas sidoo kale la tababarayo ciidamo cusub ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waay xoreeyeen dhul ballaaran oo ah muqdisho ilaa xaradheere taasoo ah howlo aad u culus ayuu yiri seef ayaa ka digay in la dhayalsado al-shabaab oo uu sheegay in ay sameyso tababaro ballaaran iskuna dayeyso inay awood ku qabsato dalka waxa uu sheegay in kooxda ay helayso hub ayna aada u qalabaysan tahay waxaan qabaa in al-shabaab xuduud markaa looga hortago mid maskaxeed iyo mid ciidanba oo aan la dhayalsanin awooddooda ayuu yidhi soomaaliya ayaa weli waxaa loogu baaqayaa in la siiyo taageero caalami oo ay ku doonayso in ay kusii wado ama ay ku laba jibaarto dagaalka ay kula jirta al-shabaab dhinaca kalena ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay laba kalena way ku dhaawacmeen kadib burbur kasoo baxay markaasi diyaarad daroon ah oo laga leeyahay dalka ukraine ay kusoo dhacday guryo ku yaala gobolka belgorod ee dalka ruushka sida uu sheegay sarkaal maxali ah abka gobolka belgorod galadkof ayaa sheegay in subaxnimadii hore ee saaka in difaaca cirka ee ruushka ay soo rideen diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn xilli oo ku soo dhowaaday magaalada belgorod inta la ogyahay waxaa burburka laga soo saaray meydadka laba qof oo kale ah markaasi qof haweeney ah iyo qof dumar ah qof rag ah ayuu yidhi galdof oo uu kusoo qoray markaasi bartiisa fariimaha ama fariimaha ay ku wadaagaan ee telegramka qashinka soo dhacay awgeed dhismo gaar ah ayaa dab qabsaday ayuu yidhi galdoof isaga oo intaa ku daray in burburka soo dhacay oo gabi ahaanba burburiyey hal dhismo oo la degan yahay qaybna ay waxyeelo gaarsiiyeen qeybaha kalena ay waxyeelo kasoo gaartay saddex baabuur ayaa sidoo kale waxyeelo soo gaartay ilmo ayaa la rumaysan yahay inuu weli ku hoos jiro burburka dhismaha dumay ee la deganaa ayuu yiri isagoo intaa ku daray in howlgalka samata bixinta ay weli wadaan sidoo kale waxaa shilka ku dhaawacmay laba qof oo kale oo kale ahaa haweeney iyo sidoo kale caruurteedii kuwaasoo la dhigay cisbitaalka ninkan ayaa ama ninka dhalay ilmeygan yar ee ku jira koomada isbitaalka ayaa koomo ku jira waxa uuna ka gubtay markaasi qeybaha neefmareenka iyo dhammaan qeybaha jirkiisa sida ay sheegtay wakaaladda wararka ruushka ee taas haweeneyda dhaawacantay ayaa miir beeshay iyadoo lugna ka jabtay taas ayaa markaa warinaysay warbixino la xiriira diyaaradaas burburkeedu u geystay khasaaraha iyadoo intaa ay ku dartay markaa in dhakhaatiirtu ay xaaladda haweeneyda aada uga dayrinayaan wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in horaanti maanta in iskuday weerar oo ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukraine ka fuliyeen gobolka belgorod la fashiliyey wasaaraddu ma aysan sheegin khasaaraha ka dhashay burburka ama fashilinta weerarkaas ruushka ayaa bilihii lasoo dhaafay si joogto ah ula kulmayey diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ukraine gaar ahaan kuwa ka dhacay gobolada xuduudka ayaa sidoo kale caasimadda moscow sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka duqeymaha ukraine ayaa talaadadii ku dilay laba qof oo rayid ah gobolka belgorod wali waxaad dhegeysanaysaan ogaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada soo dhowaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daawaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay ayaad ku dhagaysataan xubintaani wadajir waxaa idin kuu soo jeedinayaa luul maxamuud aadan iyo cabdulaahi bootaan xidig aan ku hormarno markaana dhanka hadalhaynta ilaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa maanta aad baraha bulshada looga hadalhayaa labayo tobanka oktoobar oo ku beegan maalinta la as-aasay calanka buluuga ah ee xidigta caddhaxda ku leh ee calankeena soomaaliya allah u naxariistee calankan ayaa fikradiisa waxaa keenay oo aas aasay maxamed cawaale liibaan kunsagaalboqolkontonyoafartii ayayna ahayd maalintii dhidibada loo taagay calanka soomaaliya lixdan iyo sano guuradii kasoo wareegtay maalinta calanka soomaaliya la as-aasay ayaana maanta aad loo hadalhayaa waa sidaas luuley dadyooga soomaaliyeed ayaa meel walbo ay joogaan maanta waxay u dabaaldegayaan sano guurada calanka soomaaliyeed oo dalku markii kadib uu ka xoroobay gumaystihii talyaaniga sidaa loo sameeyey calanka sida hore uu sheegtay maxamed cawaali liibaan allah u naxariistee ayaa nashqada calankan lahaa mar uu sharaxayay xidigta dhexda kaga taala calanka ayuu sheegay in markaa midabka cadaanka ah ee xidigta uu u taagan yahay nabad Eh, sidoo kalena shanta gees eh, xidigtu ay leedahayna wuxuu ku sheegay shanta soomaaliyeed hadalhaynta haddaan halkaas kaga tagno markaana dhanka qormooyinka waa tahluulay qormada ugu horreysa dhankayga sida keliya ee shaqo weyn lagu qaban karo waa in la jeclaadaa waxa la qabanayo waxa keliya ee ay tahay inaad ka cabsato waa cabsida lafteeda ma jiro qofku dareensiin kara inaad hooseyso ogolaanshaha haganla-aantii ammaanta ugu weyn ee nolosha ma aha in aad weligeed dhicin laakiin waa inaynu kacnaa mar kastoo aynu kufno rumayso oo u dhaqan sidii iyada aan suurtagal ahayn inaad guul daraysato daafurka ugu weyn ee abid la ogaaday ayaa ah in qofku wax ka bedeli karo mustaqbalkiisa isagoo u bedelaya dabeecadihiisa haddaad u fiirsato waxa aad nolosha haysato mar walba waxaad heli doontaa wax badan haddaad u fiirsato waxaad nolosha ku haysan weligaa ma heli doontid wax kugu filan argoosiga ugu wanaagsan waa inaad guul weyn gaarto dareenkayga haddii aan soo qabto waa xigmado cajiiba ah, caqliga wanaagsan waa ubax qurux badan oo aan beertaada ka bixin ma jiro qofku dhaawici kara haddaadan sirahaaga iyo meelahaad ka liidato u sheegin adiga ha kula dhaqmin dadka dabeecad kaliya waayo dhammaan cudurada ma lagu dabiibo hal daawo oo kaliya qabriyada waxaa ka buuxa dad badan oo ku fikirayay markay weynaadaan inay waxqabsan doonaan oo is wanaajin doonaan balse ma jiro qof lagu labalamay inuu noolaan doono ilaa iyo inta uu waayeel ka noqon doono goortii xumaan lagu sameeyo dadka daciifka ah way argoostaan dadka xooganina way cafiyaan halka dadka caqliga badanna ay hilmaamaan inagu ma awoodno nooleynta ubaxyo dhintay balse waxaan awoodnaa beeridda waxyo kale oo cusub kuwii horena ka qurux badan waa isla sidaa noloshu uma istaagto sababta dhowr fashil oo na soo maray dadka qaarkood qalbiyadoodu waa sida warqad qalalan oo kale si kasta oo biyo uga dharjiso ma soo baxayso sida abuurka oo kale haddaba naftaada ha dhibin u daa warqaduhu ha raacaan dabaylaha ahaw qof adag waayo allaah ayaa kula jira ahaw qof qaniya allaah ayaa ku arsaaqaya ahaw qof qalbi furan maxaa yeelay allah ayaa ku ilaalinaya qormadan ayaa u dambaysa xubintii bandhiga warbaahinta bulshada tan iyo kulan dambe sidaasii nabadgeliyo waa dhageystayaal dhegeystayaal mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ah ee dalka mareykanka ayaa u doortay xildhibaane stef inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ah ee u tartamaya hafayeenka aqalka wakiilada kadib markii todobaadkii hore xilka laga qaaday kevin oo hore xilkaasi u hayay xubnaha jamhuuriga ayaa cod qarsoodi ah ku doortay xildhibaan stephen waxaana xisbiga dhexdiisa kula tartamayay jem jordan oo haatan ah gudoomiyaha guddiga guddi hoosaadka garsoorka ee aqalka wakiilada xildhibaan stephen ayaa hortagi doona fadhiga guud ee aqalka wakiilada mareykanka isaga oo xilkaasi ku guuleysan doona haddii uu helo aqalabiyad mudanayaasha golaha xisbiga jamhuuriga ayaa tiro aada u yar ku hogaaminaya aqalka wakiilada iyaga oo haysta laba boqol iyo kow mudane halka xisbiga dimuqraadiga iyana ay haystaan laba boqol ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii tareen uh, dalka hindiya laga leeyahay markaa uu wadada ka leexday sidaana khasaaraha ay dad kusoo gaartay inta la xaqiijiyay afar ruux ayaa ku dhaawacantay waxaana socda gurmadka kow iyo ayaa ka leexiyay jidka taran barkash maamulaha guud ee bariga dhexe ee tareenada ayaa laga soo xigtay isagoo u waramay wakaalada wararka ee ani sidoo kale Tirada dhimashada ayaa lagu sheegay in ay gaarayso markaa afar ruux ilaa iyo haatanna sababta rasmiga ah ee ka dambeysay shilkan lama sheegin lama oga sababta keentay in wadada uu ka leexdo tareenkan wasiirka tareenada ee indiya cashweenihi ayaa baraha bulshada ku sheegay eh, in howlihii samata bixinta hadda lasoo gebagabeeyey tacsi qoto dheer oo ku saabsan khasaaraha aan la soo koobin ayuu u qoray isagoo raaciyay in sababta asalkeeda markaasi inuu wadada ka leexdo tareenkani weli ay baaritaano ku wadaan bishii juun hindiya waxay la kulantay shilkii tareen ee ugu xumaa muddo labaatan sano ah oo diish ayaa kaas oo sababay dhimashada ugu yaraan laba qof weli waxaad dhegeysanaysaan ogaal qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay suurtagalnimada in dagaalka israa'iil iyo xamaas uu ku fidayo bariga dhexe xilli ay jiraan dhaqdhaqaaqyo ay koonfurta lubnaan ka wadaan ururka xisbillah xogayaha guud ee qaramada midoobey antoni coteres ayaa tan iyo sabtidii oo ahayd markii xamaas ay qaaday weeraro ka dhanaa ah israa'iil wuxuu xiriiro isdabajoogha la sameynayay mas-uuliyiinta israa'il iyo falastiin isagoo kala hadlayay in markaa xaaladda la dejiyo qaybihii dambe ee barnaamijka ogaal ayaan isla soo gaarnay markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan Thank you addoonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane weli leeray eh. kulmiye kulama jiiro kulmiye kaamana jiiro ee adigu ha iskurbaynin warxale magaalada waxaa ka dhacday kulmiyaan nahay kor alloow war kalemaanay warbaahinta kulmiye markii lixaaday kaalinta koowaad gashay baa layidhi hay-adda soomaali business awaarna waxay sheegtay codbixin internetka lagu qaaday oo warbaahinta lagu tartansiiyey kaalinta koowaad inay gasha kulmiye ayna noqoto idaacadda loogu dhegaysiga badan yahay warbow madaxa hay-adda business awars radwaan yuusuf xaaji wuxuu yidhi idaacadaha dhan markaan tartansiinay afaraa soo baxday afartiibaan haddana tartanu sii qabannay kulmiyaan haddii nambarwaan gasho ugu codbadisay waana markii saddexaad oo soomaali business awares ee tartanka qabata ku soo baxday kulmiye war tartankii soomaali business awer ay qabatay shirkado badanaa ku guulaystay haddii bangiyo tahay iyo ganacsi tahay iyo caafimaad tahayba warbaahintao dhanna wax guulaystay kulmiyaa ugu jirtay raadiyaha kulmiye oon bulshadu ku hannin weedhiisa kaadkana abwaanka u fadhiyo kaabig iyo reedda karti lagu shaqeeyiyo dadaal kooban baa galay kunka weriye ee soo martiyo kooxda weli joogta beenta uma kadleeyaan runtana kabed ma saaraane kalahada aroortiyo ilaa kowda duhurkiiya kaawadu intay surantahoo laga kalaamayo korantaduna ay daaran tahay kaa go'goy maahe efemyada kol hore soo baxoo koonka wada yaalla isagaa karaar uga gudboo kaalintii galaye kor allow ka yeeshay wax badan lagu karaameeyey kariimka aqbalayoo ducadu kaamil wow tahaye kalamaanna waa farac kaliyo kurayadiisiiye kow iyo laba maxaad leedihiin kaa anaa degay allayleh bislow lambaarkaa kooba kulmiya ku soo baxday kolkii liixaad nambarkaa kooba kulmiya yaa ku soo baxday kolkii liixaad annakaasaan dega war waxaa kaloo layidhi eh. kuray iyo waayeel dadku soo kulminayaae eh. kan u mudan inuu kow galaasuu kulmiye mah kordhisay kordhisey eh. kulmisey kulmisey kulmisey kaamishay kaafisay kor u qaada kulmiye yadheegi jari warbow warya dhammaantii kulmiye kulama jidho kaamana jidho war bashiiro war mahayside ciidciidka dagaalkii weli waa ka socdaa qayb ka midana dhulkii kaynta waxaa la sheegay in dab lagu qabtay ilan meel shabaab gale waa meel masgale nin ka mida ciidanka macawisleeda meeshaas ka dagaalamayaana wuxuu yidhi ummadda waxaan u sheegayaa ubbadooda yaan abeesa gelin haddii kale lagama saari kare ha ogaadeen war axmedow ciidkuma qasa iyo falastiin buu ku yaallaa war awalba al-shabaabku ubbada ummadday wax ka dhuuqi jireene haddii laga furaystay soo'oon iyo gaajo u baabi'i maayaan warba umaadaysanin ha dhintaanine waa nimankii afar iyo labaatanka sac dadka weerari jiray imika mayna godgalaan bay huri waayeen war israa'iil shacabka masaakiinta oo falastiin hadday nabadgel geli weysay haddaa godkeeda biyo ugu galeen bowsootii layidhi wiilis waa laba waabiyaa hela aryaadaha waxaa kaloo la yidhi waxaa yuuhudu yoongaashow yatiinuu laysa ayaa yaaqaan waxa yuuhudu yoongaashow yatiinuu layso yaa yaaqaan war cabdulla waxaa la yidhi islaamnimadii iyo iimaankooda diintay israa'iil ku maagto loo idlaynayaye wargeeki her soomaalida reer falastiin madi walluweele kaha jireen arooda jireen dhiishoo boqol ka deeri jiray bilanba ha jireen laakiin geeka weliba taawey bilaayi yahuud bakadoron afaraganka duubanti reed haasho weli maroha laftiis daryeela dadka galwaltare warbawasoo laguma odhan adduunka wax ilaahay ummad amuuray khawaariijta ugu xun marka maxaa yuhuudda ka sii xun yihiin war calaa kulli shacabka reer falastiin allah badbaadiyo dhulkoodana allah u xoreeyo cadowgana allah ka qabto annagana wiilashaan yaryarka ah oo aan maraykan taageerayn sida yuhuudda aan iska celinno waa doqonnimo waxyaabaha qaarkood war kalemaanay waxaa la yidhi inta galowga dhiilaabaya dhiida weli haayo dhacdiid ma laasimi karoo dhacan hasheenniiye nin nin loo dhiibay iyo kaan dhadhamin waaga wax dhammaanna deeqiyo haddii dhereg la doonaayo qof walbow dhig suudko intaad xidhatid dhaaraanka dhufaysyada la joog ciidankan qaranka loo dhaarshay oo qabadhashiikaha haddaad dhimato waa daawe war bislow madaxweynaha madaa sida kula dardaarmay aryaadhaha madaxweynuhu asagoo erefteriya jiraan ogaayo ma furuntay oo ku naqday warba miyaad arag suu rafaaday war way iska soo fadhidaan ciddii wax garata madaxweynaha wajigiisiiyo foolku fariin bay dirayaane dadka uu farayaa miyaanay fakaraynoo qiimaynayn fursaddan horta waa sidaad u sheegtaye madaxweynaha way ka muuqataa inuu u cadmaro muddo fulinta jiray ilaa uu madshana marna aanu ka hadhin mushkilada shabaab war hore loo yidhi qof waliba wixii dhibay dhafoorkay ku taalla madaxweynaha galmudug iyo wasiirkii gaashaandhigga labaduba camaaray joogaane caad ma tagi waayeen bosh bay ku tukadeen walwallaweyne wasiirka weyna gaashaandhigu ma madaxweyne goboleed buu ilaalo u yahay maxaa mar kastaba dabadhigay annagu yaabnaye warwaaqlow kiinu haddii uu goojacadda ka cararay kani camaara kama cararin warorta ciidciidkii ma lagu kala baxay bowacali guudlaawe dagaalku dhab maka yahay haddee aryaadhaha samigey cabdullana marka u arka soo lugooya inaan dad badani hawshu dhab ka ahayn wuxuu yidhi cunto qof caafimaad qabay u carafta hadday une cunto qof caafimaad qabay u carafta hadday une war cabdulow dagaalka shabaab lagula jiro ninkii uusan u carfayn bal hadduu la noolaa kara haysisiinnabo bislow shaki male inay lama shabaab wada shaqeeyaane waleema maqal warbo war mahaysaanina shirki garow weli hadde waa socdaa madaxweyne deni oo hayaan maqlan hadde waa yimisna haye shirka ma tegay hadde ma loo yeedhay afkii iyo boqoradii ma la kulmay warbow warka waa dhex caradhaane buntland jief lagama yaqaanee shirka dhammaan siyaasiyiinta buntland waa ka qayb galeen marka laga reebo dhinaca deni doorashadana wakhtigii haddi waa ku dhici kardhaa baa la yidhi laakiin xukuumadda deni inay dib u dhigtaa bay doonaysaa hadda sida muuqata mana yeelahayaan warbashiiro waxaa la yidhi nin wax diidaa iyo nin wax doonaah wax iskaga daran warbo waa layii nin wax diidayoon hayn wax kaluu ka doorbido wuxuu doonayaan jirin warbashiirdheer warmahay sida hogaamiyaha s c firdhiya wuxuu yidhi maamulkeennu buntland ma hoos tago waxna kuma lihin xildhibaanada ssina annagaa soo xulayna marka halkaa waxaa iiga soo baxday xubno aan deni u codaynayn inay ka imaan doonaan war jar cusub oo siyaasadeed miya wiliw carabka weyne war mahayside cabdirasaaq khaliif gudoomiyihii hore golaha wakiilada somalilan hadda waa madaxweyne ku-xigeenka puntlandna soo socdaa layidhi arbow masaadaalba waaryareen managana waalaysan laasacanood maanay somalilan ka mid ahayn war kalemaanay war mahaysaane waxaa layidhi tuulo codale hoos saddex qof oo dadka deegaanka ka ah ayaa aana qabiil loogu dilay muddana waatii dabeelihii ku dagaalamay shabeellada dhexe heshiiskooda loo fadhiyey oo madaxweynihii hore iyo madaxweynaha hirshabeelle iyo odayaasha dhaqankuba ay wakhti badan ku bixiyeen marka halkaa waxaa iga muuqata sidii horey loo sheegayba howl shabaab wato inay arrintani salka ku hayso sababtoy tahay haddii dagaalka beeluhu uu joogsado iyagay jabkooda iyo dhibaatadooda tahay waxayna ku cimri dheeraadaan meelaha khilaafka iyo balaayada iyo dhibaatadu ka jirto bow hadda madaxa isugele ku dhex naxsoo war waxay dadka madaxa isugu gelinayaanba waa si aan loogu gooban war kalamaanay war ma haysiine madaxweynaha ruushka butin oo ka hadlay hadlay arrinta bariga dhexe wuxuu yidhi ilaa dawlad falastiin oo xoran la helo bariga dhexe nabadgelya ka dhici mayso waar isagu muxuu yukreyn u nabadgeli waayey war shalayoo u dambaysay ayuuba magaalooyin badan duqeeyaa layidhi waa ruushka madaxweyneheyna muuse bixiba wax ku soo bartaye muu amana ah duqeeyo amana ah ixtiraafo war madaxweynaha turkiga ordaqan wuxuu yidhi maraykanku maraakiibta dagaalka uqasa qasaagteeda keenay ishaan ku haynaa dhaqdhaqaaqooda hadda waa la soconnaa wuxuuna rabaa shacabka falastiin inuu bam la dhaco iskana hortaago wax kasto gargaar oo loo geynayo yuhuuddana taageero u gurmado beerka jantaya xaydha jeceliya taasi ahaa warkalmaanay war ma haysiin ayaantaa c b b waxay wareejinaysay masaajijyada iyo dugsiyada qur canshuur laga qaadaa weligayna waxaan soomaali ka maqnay iyaga ka hor maaha laakiin gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir yabaho axmed diiri ka hadlay wuxuu yidhi xeerka gobolka banaadir ka mid maahan masaajid iyo dugsi in la canshuuro dhaqanka soomaalidana laga heli maayo ciddii aan ku aragnaana iyadaa ka shallaayaysa war nimanka dowladda ku nabaya inay dugsida qur iyo masaajidda canshuuraan maxay u sheegi waayeen shabaabka masaajidadii looga dukan waayey dugsiyadii qur-aankana mar horeba xihay waar aduguma dowladdaa dirfaacaysaa war aduguma dowladdaa weeraraysaa warbawa nimankii ariga xasuuqay ceelashana gubay ceebtooda alla ma qarin war kalmaana waxaa la yidhi eh. dadkaygow col baa jira adduun cabaya dhiiggaaga eh. cuqdiguna ku raago xumaan faray calooshooda oo eh. codgoosi muuqdiyo dagaal qaarran kugu haaya marna ciidda ee bahay dhulkan cayshka lagu haysto iyo cuudka lagu foofsadiyo ceelashiya kaynta cubtan geela ceesaan riyeed baaris cagajiida cardambeed la dhiishooxatiran culayo boobaasa karuur culusa ciir iyo gadoon caana wada dhaaya casal malaba cashuun biya jagco laba buuxa cadaad xabagti dhuugaal carfoon mira casaan gaaray cad xoolaad cadiin iyo baruur calafsamoodoo dhan cutradaha macaan iyo haddii cinabka loo daayo kulaygeed caleyntiio ku tahay cawska iyo doogga quutulyowmka aad cuni lahayd kaa carqaladeeya waana shabaabee ogaada allahayow nin daacada allahayow nin daaliina deeqdaada ha uu simin waxay u dambeeyeen barnaamijkeeni ogaal gudaana barnaamijka waaga intaas anigoo bootaan aadinla socodsiinayay nabadgelyo